بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد حالة بناء المضارع وفعلك مضارع حالة لبنينيو فعلك مضارع ولا بنينيا فعلك مضارع هذا بقى إمك قابك لو سمينيي بينو براني أو حروف إن حق هورا لغا مرينيو حروف تاسنا إن شن يطبان معنى لا يدهي بينو أغاني شن يطبان معنى مركا مضارع لغا ديغيو halkana waxaynu ku arki doonaa oo cashirkeenan maanta aannu bilaabayna aan ku arki doonaa xaaladan la binaynayo mudaarica mudaaricu laba xaaladood buu leeyahay mar waa la icraabaa marna waa la bineeyaa hadda markii la binaynayey baynu haynaa ficilka mudaaric wuxuu mebni noqdaa laba jeer oo qura marka nuunu tawkiid uu la xidhiidhsado iyo marka nuunu niswa uu la xidhiidhsado labadaa jeeroo qura ayuu ficilka maadi mbni noqon ficilka mudaaric mebni noqoni inta kaleo dhanna mucrab buu noqonayaa xaalatu binaa'i lmudaarici mudaarican xaaladda la binaynayo ee mebni uu noqonayo yubnaa waxaa la bineeyaa almudaaricu mudaarica cala alfatxi fatxa ayaa lagu binayn ida tasalad bihi markay la xidhiidhsato axadu nuunay atawkiid labada nuunu tawkiid midkood bishardi an takuuna waxaa la shardiyaa inay yihiin labada nuunu tawkiid mubaashiratayni kuwa la baashiray oo toos ugu xiga sida laajlisanna waan fadhiisan laajlisanna waan fadhiisan iyo laajlisan waan fadhiisan labaduba waa fadhiisan un weeyi ee ka horena nuunu tawkiid haqiila ah weeye oo shidan ka dambena nuunu tawkiid khafiifa ah wey laajlisanna iyo laajlisan layadcuwanna caliyun cali baa baryi iyo layarmiyanna axmedu axmed baa toogan iyo layakshayanna cumaru cumar baa baqi iyo layaqzuwanna almujaahidu mujaahidkii buu duuli ficilkaa mudaaric mabniyun cala alfatxi buu noqday sababtuna nuunu tawkiid mubaashira ah ayaa la xidhiidhsatay ama ha ahaatee tashadan ama ha ahaatee taanshadnayn markaa ficilka mudaaric mebni buu noqonaya xaaladda labaad yubna waxaa lagu binaynaya almudaaricu mudaarica cala sukuuni sukuun baa lagu binayn ficilkii mudaaric baa sukuun lagu binaynaya waa goorma marka sukuun lagu binaynay ida tasalad bihi waa marka ay la xidhiidhsato nuunu niswati nuunu niswuhu markuu la xidhiidhsado weeyi milu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisoo kaleba weeyaan walwaalidaatu hooyooyinku yurdicna way nuujinayaan owlaadahunna ubadkooga xowlayni laba sannadood kaamilayni oo dhammaystiran liman araada qofka doona an yutima inuu dhammaystiro alradaacata nuugmada ficilka mudaaric sukuun baa lagu binayn nuunu niswaba hadduu galo isagu kolley waa mubaashir unbuu noqdaa walwaalidaatu hooyooyinka walwaalidaatu hooyooyinku yurdicna way nuujinayaan ereyga yurdicna abaynu ah ujeednaa yurdicna waa ficil mudaaricoo mabniyun calaa sukuuna oo caynka ayaa la sukuuniyey maadaama nuununisba uu la xidhiidhsaday walwaalidaatu hooyooyinku yurdicna way nuujinayaan owlaadahunna ubadkooga xawlayni laba sannadood kaamilayni oo dhammaystiran liman araada qofka doona an yutima inuu dhammaystirto alradaacata nuugmada amaa llaahi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale latublawunna waa laydin imtixaani fii amwaalikum maalalka ayaa laydinka imtixaani wa anfusikum iyo nafta walatasmacunna waad maqlaysiin min aladiina kuwa uutuu kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka horeeyey latublawunna iyo walatasmacunna labadaa erey waa mucrab maaha mebni maxaa sababay nuunu tawkiidkani mubaashir ma aha oo ficilkii oo laamka ku jooga laamka ayuu ficilku ku jooga wowganana ayaa ayaa naa'ibu faacila marka latublawuna la yidhaha latasmacunana wow caynka ka dambeeya caynkan damahaasi wuxuu ku tusaya inuu wow xadfan yahay tasmacuunna buu ahaa wowga halkaa ku jira ayaa faacila haddaba waxaa lagu leey nuunu tawkiidku mubaashir inuu yahay buu shardigu ahaaye nuunu tawkiidka iyo ficilku inay isku xigaan buu shardigu ahaaye faacil ama naaibu faacil ayaa soo kala dhex galay wawyadaas ah kolkaa waxba ficilku mebni noqon maayo ama qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale ilaahay uu leeyahay latublawunna waa laydin imtixaani fii amwaalikum hantida ayaa laydinka imtixaani wa anfusikum nafaha ayaa laydinka imtixaani walatasmacunna waad maqlaysiin min aladiina uutuu kitaaba kuwii kitaabka la siiye min qablikum idinka horreeyey adan kaiiran dhib badan ayaad ka maqlaysiin ilaahay markuu yidhi iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkii faimaa tarayinna inanay haddaad aragto min albashari basharka xaggiisa axadan qofuun faquulii waxaad ku tidhaahdaa innii anigu nadartu nadar ayaan u galay liraxmaani allaha raxmaanka ah sowman inaan aamusnaado oonan hadlinba soonkaasi soonkii aan naqaanay maahe waa aamus weeye haddaba fa faima tarayinna min albashari axadan eeg tarayinna ma haysaa ficilkan tarayinna ah nuunka nuunu tawkiidkii mebni kama dhigayo waayo ficilkii hadda rada ayaa ugu dambeeya rada ma haysaa tara rada ayaa ugu dambaysa kolkaa ficilka oo rada ah iyo nuunka nuunu tawkiidka ah waxa u kala dhaxeeyaa waa ya yabaa u kala dhaxaysa yadaasina faacil bay noqotayo nuunu tawkiidku maaha mubaashir fainmaa tarayibna haddaad aragto min albashari basharka xaggiisa axadan qof uun faquulii waxaad tidhaahdaa inii anigu nadartu nadar baan ku galay liraxmaani allaha raxmaankaa sawman inaan aamusnaado allaha raxmaankaan ugu nadray inaanan hadlin oo talow faquuliidani waa maxay faquulii mayla socotaa ereyga faquulii ah maa macnaa faquulii hadday hadashay tidhaahdo waxaan u nadray allah raxmaana inaanan hadlin sawta hadashayba faquulidhe baa layidhi odhaahdani ma aha bay culimo badani qabaan maxay inay afka ka hadasho waa inay tilmaamo bixiso inay nadirkan gashay ah waayo markii lala hadlay maxay tidhi fa ilayhi ilmihii yaraabay farta ku fiiqday ma odhan ninkan la hadla ma hadlin dee kolkaa ishaarooyin hadalka u dhigma ayaa jira wanaxwuhumaa iyo kuwaa kuwa lamidka ah fainahaa iyada mucrabatun ficiladan waa la icraabi lianna nuuna nuunta ayaa hayru mubaashiratin mubaashiro hayrkeed ah oo falfaacilu faacil ow naa'ibulfaacili ama se naa'ibulfaacil ayaa yaxuulu kala dhex gelaya bayna alficli ficilka iyo wa nuuni nuunta ficilka iyo nuunta faacilbaa u kala dhexeeya ama naa'ibufaacilbaa u kala dhexeeya atadriib اlأwal layliska koobaad atadriib اlأwal layliska koobaad bayin waxaad caddaysaa calaamata binaa'i kulli ficlin ficil kaste calaamadda lagu binaynayo mimaa yaأtii waxyaabaha soo socda maca dikri nowcihi adigoo noociisa sheegaya bayin waxaad caddaysaa calaamata binaa'i kulli ficlin ficil kaste calaamadda lagu binaynayo oo mimaa ya'tii kuwa soo socda ah maca dikri nowcihi adigoo noociisa sheegaya noociisa inaad sheegtaa lagaa rabaa aad haddana calaamaddu binihii sheegto noocu ma maadiba ma mudaaricba ma amarba jaaa rajulu nin baa yimi dawiilun dheer ra'aytu waxaan arkay shaaban inanka suulan wahsi badan qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi waradtu lxarba wاlabdaalu xawlii tahuzu akufaha sumru sicaada waradtu lxarba wاlabطaalu xawlii tahuzu akufuha sumra sicaada wuxuu ihi waradtu waxaan ku soo arooray alxarba dagaalka ayaan ku soo arooray anigoo ooman talo muxuu u ooman yahay ragga dhiigooga ayuu u ooman yahay siduu sheegayo waradtu waxaan ku soo arooray alxarba dagaalkii walabdaalu kiyo geesiyaduna xawli aniga hareertayda tahuzu ay gilgilayso akufuha gacmahoogu asumra warannada asicaada ee adadag ama kor u taagan eeg akufuha fadaa yari way godan tahay akufuhaa asumra sicaada warmaha kiyo geesiyadu ay sidaa u lulayaan ayaan dagaalkii ku soo arooray buu yidhi geesiyadii wa qaala aydana gabayaa kale ayaa yidhi wakhultu bimuhjatii baxra almanaaya wanaaru lxubi tattaqidu tiqaadan wakhudtu waxaan isku tuuray ama se aan dhumbaday bimuhjatii naftayda waxaan la dhumbaday baxra almanaaya bad yaroo gebigeeguba geeriye fadhiyo uuna bad gebigeeduba geeri ka samaysan ayaan sidaa iskugu tuuray buu yidhi oon u muquurtay buu yidhi bad yaroo geeriya wa naarulxubbi kalgacaylka naartiisuna tataqidu sidaasay u ololaysay itiqaadan olol buu ku leeyahay wa qaala shaacir gabayaa kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi marartu clى اlfadiilaةi wahiya tabki faqultu calىa ma tantaxibu اlfataatu marartu miim yar baa ka maqan marartu waxaan soo maray calى اlfadiilati fadiiladii sharaftii ayaan soo maray buu yidhi wahiya tabki iyadu ooyeysa sharaf yaroo meel ka ooyeysa ayaan soo maray buu yidhi faqultu waxaan ku idhi si deg dega intaanula hadlay calaama maxay tantaxibu la barooranaysaa alfataatu inantan yari inantan yaritalow maxay la ooyeysaa baan idhi su-aashaasaan weydiiyey buu yidhi inantan yarina waa sharaftiiyo dadkeygiila dadkeygiiyo ehelkeygiiba way laadahay laa tatakalamanna war hadlin fi lxisa xiisadda ha kudhex hadlin saafara abiibu dhakhtarkiibaa safray bidaa'irati diyaarad buu ku safray sallaa muxamedun muxamed baa tukaday salaata alfajri salaada subax fi lmasjidi duf waxaad wareegtaa xowlalkacbati kacbada hareerteeda sabcati ashwaadin toddoba wareeg sabcata ashwaadin sabcata taadaayar kordho way sidatay sabcata ashwaadin toddoba wareeg katabad imraatun gabadh baa qortay risaalatan waraaq katabad imraatun gabadh baa qortay risaalatan waraaq qaala tacaala alle ayaa yidhi udcu u yeedh ilaa sabiili rabbika rabbigaa dariiqiisa bilxikmati si xikmadaysan walmawcidati xasana iyo wacdi wanaagsan afni ammaan calaa man manaxaka ninka wax ku siiya wasfu saafi u ahaw liman sadaqaka qofka runkuu sheega warca ilaali man wadaca fiika qofka dhexdaada dhiga rajaahu rajihiisa qofka ku rajeeye runkaa rajeeyaha khaa'imin buu leeyahay qaala tacaala alle wuxuu yidhi quuluu waxaad tidhaahdeen aamanaa bilah ilaahay baanu rumaynay wamaa unzila ilayna kana soo dejiyeyna waanu rumaynay wamaa unzila ilaa ibraahiima ibraahiimka lagu dejiyeyna waanu rumaynay iyo wa ismaaciil iyo waisxaaqa iyo wayacquuba iyo walasbaaq atadriib ahaani layliska labaad mayiz waxaad kala saarsaartaa bayna alafcaal almudaarica ficilada mudaaric almabniya ee la binaynayo bisababi nuunay atawkiid labada nuunu tawkiid midkood iyo wa nuuni niswa nuunu niswaha gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين waa camr ibnu hindinga camr ibnu kalhuum gabayaagii la odhan jiray camr ibnu hindin ayaa ku soo booday oo dee hooyadiibuu yasay markaasuu gabaygan tiriyey intuu dilay ayuu gabaygan ka dul tiriyey alaa hooyay buu ihi laa yajhalan yuuna nagu degdegin axadun qofna calaynaa annaga dushayada waryaan qofna nagu soo degdegin buu yidhi jahligani aqoon la-aan maaha waa kii degdega ahaa fanajhala waanu ku degdegi doonaa fowqa jahli ljaahiliin kuwa degdega degdegooda degdeg ka weyn ayaanu kula iman doonaa dee jaahiliin baanu noqonaynaa ma aha waanu ku degdegaynaa wey macnuhu albanaatu habluhu yastamicna way dhegaysanayaan nasiixata waalidatihina waalidadooda iyo hooyadoo taladooda qaala shaacir gabayaa ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi hal yafraxan qowmuhum daqa xukaamuhum wاlkulu ysjud wاlabiyu sajiinu wuxuu idhi hal yafraxan ma farxayaan qowmun qoom ma farxayaan qoomka oo daqaa xadgudub ay sameeyeen xukaamuhum dadkii tirada u hayay maamulkoogii oo dhan baa xadgudub sameeyey walkullu dhammaan yasjudu way wada sujuudsan yihiin dhammaan waa la wada sujuudaya qoomkaasi dhammaan haddana way wada sujuudaan haddana way isdulmiyayaan walabiyu kii xorriyadda u dagaalamayeyna sajiinun wuu xidhan yahay walabiyu sajiinun albanaatu habluhu yafhamna waxay fahmayaan adarsa darsigii ayay fahmayaan qaala shaacir gabayaa ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi walaa takunan calaa maa faata daa xazaniin ولا تضال بما أوتيت ذا جدلين ولا تكونا ورها نقل على ما فات وحي كاتغي ذا حزن مد أمر قونيا ولا تضلها أهان بما أوتيت وحي لقسيين ذا جدل مد مرن أو صاحبه ذا كدوديا قال تعالى ألا يا يري كلا كد كلا لئن لم ينتهي هدوك جوك lanasfacan waxaanu qabanaynaa binaasiyati barta afooda ayaan qabanaynaa qiila qadiiman horey waxaa loo yidhi khayru nisaa'i dumar waxa ugu khayr badan man nasiina kuwa ilooba alisaa'ata xumaha la xumeeyo gabadhu hadday waxbaba ilaawi weydo ay ku tidhaaun maalintiibaad sidaa igu tidhi khayr ma khayru nisaa'i dumar waxa ugu khayr badan man nasiina kuwa ilaawa alisaa'ata xumaha la xumeeyo wa wacayna haddana weeleeya annasiixata waanada la waaniyo wa asqayna haddana dhegaysta ilaa sawti alfadiilati qiimaha codkiisa iyo fadligooda codkiisa qaala tacaala alle ayaa yidhi walain lam yafcal hadduuna samaynin maa aamuruhu wixii aan amrayey layusjananna waa la xidhi walayakuunan wuxuu ku biiri min asaakhiriina dadka la duleeyey atadriib ahaali layliska saddexaad udkur waxaad sheegtaa calaamata binaa'i kulli ficlin ficil kasta calaamatu binihiisa oo mima ya'tii kuwa soo socda ah aladiina kuwii haajaruu ka hijrooday min makata maka ila lmadiinati madiine u hijrooday almunawarati ee la nuuriyey hum lmuhaajiruun muhaajiriin baa la yidhahdaa saafara abi aabbahay baa u safray ilaa sancaa magaalada sanca qaala xuaya xuaya ayaa yidhi daci lmakaarima laa tarxal libuqyatihaa waqcud fainaka anta aacimu lkaasi daac iskaga teg buu yidhi almakaarima sharafta oo dhan war adu wax sharaf leha raadinin buu yidhi laa tarxal ha safrin libuqyatihaa dalab adalbaysa sharaf adigu weligaa sharaf ha isku codsan buu yidhi waayo dadkeygiiba matiid buu leeyahay waqcud iska fadhiiso uun fa inaka adigu anta aacimu laquudiyaa tahay waa lagu biiliya alkaasi halkaa unbaa dharka lagugu keenayaayo lahuwiyaa tahay nin la biiliyo lahuwiyo fadhiga wax lagu siiyo carabtu way isku caayi jireen inagu qiimaynu moodaynaa qof fadhiga wax lagu siiyo oo la biiliyo qiimo ma aha waa ceebtu halkayna dhaafin qofku waa inuu dhadidaa waa inuu daalaa waa inuu rafaadaa waa inuu nolol wax la soo baxaa daac iskaga teg buu yidhi almakaarima sharafta oo dhan laa tarxal haw raranin libuqyatihaa dalabkeega waqcud iska fadhiiso fa inaka adigu anta adigu aacimu mid la quudiyaa tahay alkaasi oo la huwiye eh. xafidtu waxaan xifdiyey agfara wax ka badan min alfi matnin kun matni wax ka badan qaada aljeysha ciidanka waxaa hogaamiyey khaalid ibnu lwaliid khaalid ibnu lwaliid ayaa hogaamiyey ahlulmadiinati magaalada madiino aamanuu bimuxamedi nebi maxamed ayay rumeeyeen wa nasaruuhu wayna u hiiliyeen atadriib alraabic layliska afraad dac waxaad dhigtaa khatan xariiq dhig taxta alficli ficilka hoostiisa almabniyi ee la bineeyey wabayin waxaanad caddaysaa calaamata binaa'ihi waxa lagu bineeyey farixtu waxaan ku farxay bijamaali daari guriga quruxdiisa khashiitu waxaan ka baqay iftiraas alasadi libaaxu inuu cuno iyaa iyo aniga calimtu waxaan ogaaday ana allaha ilaahay qaadirun inuu qaadir yahay mid wax kara xazina wuu werwaray alfallaaxu beerooluhu lianna almadara roobka ayaa qaliilun yaraaday cajiba caliyun cali baa la yaabay min ixtiyaali hacnabi dacwada khayaanadeeda culima waxaa la ogaaday ana alkhabara khabarku saxiixun sax inuu yahay aqdabaka waxaa kaa cadhaysiiyey ana alqalama qalinka maksuurun in la jebiyey arubaanu naakudayaashii usciju waa laga argagixiyey bianna riixa dabayshu shadiidatun inay daran tahay adhashanii waxaa iga wareeriyey sabruljamali awrka adkaysigiisa uclina waxaa la faafiyey intishaaru lxumma faain xumadii iyo xumadii inay faaftay عشاق الحور إن الجنان جنبكم فشمروا الديل للجنان اجتهدوا عشاق الحور يا عشاق الحور حور العين تكوي جعلايو إن الجنان جنوينكيبا جنبكم لنعين يالا فشمروا حيت الذيل فرق للجنان جنوينك أحيت واجتهدوا ولمن أددالا التدريب الخامس ليلس كشنات xagga dambe ayay shaqadiisu noqonaysaa atadriib alkhaamis kaana cindanaa waxaanu haysan jirnay jarwu kalbin ay yaroo dhala ay yaroo dhalaanu lahaan jirnay wa kaana cindanaa waxaa agtayada joogay khaadimu nin shaqaala ah oo lahiijun aad iyo aad ugu hadla bitaqriibihi aygan inuu soo dhoweeyo muuluucun waa lagu mamanaysiiyey bilixsaani ilayhi inuu wanaag u sameeyo kasiiru lmucaayana aad buu u daawan jiray lahu ayga faaaba cana wuu naga maqnaaday ila lbasra basre ayuu tegey ashhuran bilo bilo ayuu naga maqnaa faqultu waxaan ku idhi libacdi man cindii dadkii ila joogay atadunnuuna ma u malaynaysiin ana alkalba aygani yuhbitu inuu sugani alyowma maanta suurat alkhaadim shaqaalaha sawirkiisii alghaa'ibi maqnaa aygan yaroo dhal ah ayuu nini aad u quudin jiray ninkiibaa ayaa basre tegey naskan yar waxaan ka soo kitaab yaroo eh, waxaan ka soo qaatay ibnulmuqafac uu leeyahay baan ka soo qaatay naskan yar waa kitaab yaroo ibnulmuqafac leeyahay ayaan layriskan yar ka soo qaatay sheekadiisan yar aygii markuu eh, inankii shaqaalihii markuu naga maqnaayo basratigu muddo dheer naga maqnaa ayuu noo yimid markii naloo sheegay inuu soo noqonayo ayaan aygiiyo weynaaday dadkii ku idhiila joogay buu yidhi wartalow aygu ma garanayaan ninkii aadka u wanaajin jiray berigii hore waqad faaraqahu wuu ka tegey ninkani wahwa jarun isagoo dhala waqad saara kelban haddana ay buu noqday qaaluu waxay yidhahdeen innana anagu ma nashuku ma shakisnin annahu nasiya inuu ilaaway suuratahu sawirkiisii wanasiya inuu ilaaway macruufahu wanaaggiisii lahu uu samayn jiray qaala wuxu uhi fabayna anagoo fabayna ana jaalisun anigoo fadhiyo fi daari guriga id samictu waxaan maqlay min qibali daari xagga guriga waxaan ka maqlay nubaaxahu ayga ciidiisii wa ra'aytu fiihi waxaan arkay basbasata suruub farxadda calaamadaheegii wa xaniina alilfi soo dhowaynta taaheegii uma lam albadka maanan nagaan an ra'aytu inaan arko alkhaadima shaqaalihii oo daalican calaynaa nagu soo baxay wa wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi in alkalba aygan yari la yaltafu wuxuu isku duubaya calaa saaqayhi ninka shaqaalahaabuu labada lugood iskaga duubaya wayartaficu kor buu u kacaya ilaa fakhidayhi xagga labada bawdyo ayuu kor ugu kacaya wayanduru wuxuu sii eegaya ilaa wejihi wejigiisuu sii eegaya wayasiixu wuu qayliyaya siyaaxan qaylo yastabiinu minhu ay caddaanayso annahu farixun inuu ku farxay bimaqdamihi ninkan imaatinkiisa walaqad balaqa aygii wuxuu gaadhay min fardi suruurihi farxadda uu farxay aawadeed ananii anigu danantu inaan u maleeyo anahu juna inuu waashay eygii yaraa inuu waashay baaban moodayba siduu u boodbooday markuu ninkii noo yimid haati waxaad ka soo qaadataa min anasi naskan yar waxaad ka soo qaadataa maayeli sabcata afcaalin maadiya saddex toddoba ficil oo maadiya oo wada mabniyatin cala alfadxi fadxa lagu binaynayo amsaa afcaalin han ficil maadiya wada maadiya oo mabniya cala sukuun lagu binaynayo ficlan maadiyan ficil maadi oo mabniyan cala dami damo lagu binaynayo ficlan mudaarican ficil mudaaric oo min afcaal hamsa afcaal khamse ka soo jeeda sitaa afcaalin lix ficil mudaaricati mudaarica saxiix ilaakhir wada saxiixulaakhira wa ficil mudaaric ficil maadi ficil maadi oo aakhiruhu aakhirkiisu yaaun ya uu yahay ficil maadi oo aakhirkiisu uu ya yahay xaalatu rafci mudaarici waa mudaarica xaalada lagu rafciyo ayaynu halkan sii wadi doonaa cashirkeenu sida aynu oganahay xaalatu rafci mudaaric waxaan soo dhiganay xaalatu binaai mudaaric baan soo dhiganay xilliga mudaarica la bineeyo laba jeer bay ahayd marka nuunu tawkiid ula xidhiidsado iyo marka nuunu nisba ula xidhiidsado xilliga la rafcinayaana waa marka labadaa nuunood midnaba una la xidhiidhsanin xaalatu rafci mudaaric mudaarica xaalada la rafcinayo yurfacu waa la rafciyaa almudaaricu mudaarica waa la rafciyaa xaalada la icraabayo baan doonaya xaalada la icraabayaan bilaabanaynaa xaaladii la icraabayay baa saddex usii qaybsamaysa xaalatu rafci mudaaric iyo xaalatu nasbi mudaaric iyo xaalatu jazmi mudaaric xaalatu rafci mudaaric yurfacu waa la rafciyaa almudaaricu mudaarica wa calaamatu rafcihi calaamatu rafcuhuna ima an takuuna inay tahay damatan daahiratan damo daahira ah waa saxiixulaakhir hadduu yahay ima an takuuna inay tahay damatan muqadaratan damo muqadaraa waa muctalulaakhir saddexdiisii qaybood waima an takuuna inay tahay subuuta nuuni nuun sugan waa afcaalulkhamse hadduu yahay mudaarica horta calaamatu rafcihiisu waa saddexdaa mid ahaan inay tahay damo daahiraah saxiixulaakhir iyo inuu yahay damo muqadara waa saddexda muctal iyo inuu yahay aasubuutu nuun waa afcaalulkhamse haddii uu yahay caamilu rafci mudaaric caamilka mudaarica lagu rafcinayo ayaynu arkaynaa caamilu rafci mudaaric caamilka mudaarica rafcinaya afar baa la yskugu khilaafay iclam waxaad ogaataa ayuha daalibu ardayow ana raafica almudaarici mudaarica ka rafcinaya fiihi waxaa ku sugnaaday arbacatu aqwaalin afar qowl mudaarica ka rafcinaya afar qowl baa la khilaafay qowlka koobaad waa xudaaqu lkuufiyiin qowlka labaadna waxa weeye mucdamu lbasriyiin qowlka saddexaadna waa athaclabu wazajaad qowlka afraadna waa ashaykhu اkisaa-i afartaa qowl ayaa horta ayaa mudaarica shayga rafcinaya mudaaricu waa marfuuc markaad tidhaa yaa rafci caamilu rafcu waa maxay baa lagu odhanaya calaamatu rafcuhu saddex buu noqonaya caamilu rafcuhuna afar buu noqonayaa mid ahaan ama afar qowl baa la iskugu khilaafay afar saddex lagu dhuftay labiyo toban weeyi labiyo toban buu cashirkani khulaasadiisu ayay noqonaysaa markaa labiyo toban qaybood iclam waxaad ogaataa ayuha aalibu ardayow anna raafica mudaarici mudaarica ka rafcinaya fiihi waxaa dhexdiisaa arbacatu aqwaalin afar qowl xudaaqu lkuufiyiina kuufiyiinta aqoonyahankooga wal akhfashu iyo sheekhii akhfash la odhan jiray oo min albasriyiina basriyiinta ka socda iyo wa akaru lmutaakhiriin mutaakhiriinta weynankoogu dahabuu waxay ku tegeen ilaa anna caamilahu mudaarica caamilka rafciya atajarudu qaawani inuu yahay ilaa anna caamilahu caamilkiisu atajarudu qaawani inuu yahay tajarudkaasi waa inuu ka qaawanaado mudaaricu wax rafciye iyo wax nasbiya wahaadaakani huwa madhab muaqiqiin muxaqiqiintu madhabkooga weeyi min anaxwiyiina naxwiyiinta ah wailayhi kanunbuuna dahaba ku tegey ibnu maalikin ina maalik xayu qaala markuu yihi fii alfiyatihi alfiyadiisa irfac mudaarican idaa yujaradu min naasibin wajaazimin ka tascadu irfac rafci mudaarican mudaaric rafci idaa yujaradu marka la qaawiyo min min naasibin mid nasbinaya marka laga qaawiyo wa jaazimin iyo mid jasminaya marka laga qaawiyo ka tascadu waad liibaanaysaa oo kaleba weeye mudaarica waxaa lagu rafcinayaa qaawanida uu ka qaawanaaday wax nasbiya iyo wax jasmiya waa kow wa mucdamu lbasriyiina basriyiinta weynankooga yaquuluuna waxay leeyihiin caamilulmudaarici mudaarica caamilkiisu huwa isagu xuluuluhu waa degiddiisa maxallalismi meelismi uu degay meelismi degidda uu meelismi degay mudaaricu asalba meelismi buu degaa degiddaa uu meelismi degay ayaana caamilkii rafcinayey abay yidhaahdeen wacturida waxaa lagu diiday qowlkan binaxwi hallaa tafcalu afcarabiga waxaa la arkay ereyga hallaa tafcalu a ah carabi way isticmaashaa hallaa tafcalu haddaba hallaa tafcalu tafcaludaasi waa ficil mudaaric oo marfuuca meel ismina ma degin oo ereyga hallaa ismi mooye ficilba ma daba dhaco ereyga hallaa baan doonayaa ficil mooye ismi ma daba dhaco hallaaba haddaad aragto ficil unbaa daba dhaca laakiin ismi waa ka mamnuuc haddaynu nidhaa mudaarica waxa rafciya meel ismi buu dhacay hallaa tafcalu tafcaludan ma meel ismi bay dhacday mise meel weligeedba ficil leeyahay unbay dhacday ilain hallaada ficil unbaaba daba dhace tafcalu oo rafcisan baa la arkay oo meel ismi aan dhicin haddaba markan ay basriyiinta weynankoogu leeyihiin mudaarica waxa rafciya dhicidda uu dhacay meel ismi waxa diiday oo daciifiyey hallaa tafcalu oo kale haddaad hallaa tafcalu tidha tafcaludani waa ficil mudaaricoo rafcisan meel ismina ma dhicin oo ereyga hallaa a ismiba ma daba dhaco ficilunbaa daba dhaca qowlka labaad wa mucdamu lbasriyiina basriyiinta weynankoogu yaquuluuna waxay leeyihiin caamilu mudaarici mudaarica caamilkiisu Eh, caamilu rafci mudaaric mudaarica rafcihiisa caamilka ku camal falaya rafciba halkaa loo qadarayaaye huwa xuluuluhu waa degidda maxalal ismi meel ismi uu dego wacturida waxaa lagu bushiyey binaxwi halaa tafcalu faina almudaarica mudaarica fiihi dhexdiisihi marfuucun waa la rafciye walaysa xaalan ma degin maxalal ismi meel ismi alaa taraa war miyaadan arkaynin anna hallaa kelmadda hallaa ihi takhtasu inay khaas ku tahay bilficli ficilka ama haclabu sheekha haclab waa qowlka saddexaad wاzajaaju iyo sheekha zajaaj fa inahumaa labadooduba dahabaa waxay ku tegeen ilaa ana caamilahu caamilkiisu huwa nafsu mushaabahatihi shabihidda nafteeda inuu yahay lilismi ismi uu shabahayo warudda waxaa lagu diiday haada almadhabu madhabkan bianna almushaabahata mushaabahadu inamaa taqtadii waxay keensatay icraaba alficli ficilka in la icraabo faqad oo keliya fayaxtaaj wuxuu u baahnaanayaa kullun mid kaste oo min xaalaatihi xaaladihii siiihi min xaalaatihi alaaa saddexdiisa xaaladoodihi ilaa caamilin caamil khaasin bihi khaas ku ah caamil khaas ku ah ayuu u baahnaanaya qowlka saddexaadee saclabiya zajaaj ay ku tegeen wuxuu leeyahay mudaarica waxa rafciya waa shabihidda ismi uu shabahay kolka waxaa la yidhi war shabihidda ismi uu shabahay way jirtaa shabihiddaasi laakiin icraabka guuda ficilka mudaaric in la icraabo ayay keensatay laakiin in la rafciye ma keensanin ilan ficilku in la bineeyay ahayd sida maadi iyo amarba loo soo bineeyey mudaarica rafcihiisa icraabkiisa waxa keenay mudaaricu inuu mucrab noqdo waxa keenay shabihidu ismi shabahay haddaba sow shabihidaasi icraabka guud guud ma keenin rafcihii caamil gaaru u baahanaya nasbuhuna caamil gaaru u baahanaya jasmuhuna caamil gaara ayuu u baahanaya kolkaa qoladan aclab iyo zajaaj markay yidhaahdeen mudaarica waxaa rafciyey shabihidda ismiga uu shabahay khalad weeyaan waxa lagu diiday war shabihiddu rafcaha ma keenina icraabka ayay keentay rafcihii caamil gaaruu u qaahanaya sida nasbuuba caamil gaara uu u yeeshay oo jasmuhuba uu caamil gaara u yeeshay ama aclabu waa qowlka saddexaad aclab iyo wazajaaju zajaaj fa inahumaa labadoodu dahabaa waxay ku tegeen ilaa ana caamilahu mudaarica aamilkiisu waa caamilka dee rafcinaya huwa nafsu mushaabahatihi shabihidda nafteeda inuu yahay lilismi ismi la shabaho warudda waxaa lagu radiyey haada madhabu madhabkan bianna almushaabahata mushaabahadu inamaa taqtadii waxay keensatay icraab alficli ficilka in la icraabo faqad oo keliya fayaxtaaju wuxuu u baahnaanayaa kullun mid kaste oo min xaalaatihi alaaa saddexdiisa xaaladoodihi ilaa caamilin caamil khaasin bihi khaas ku ah madhabka afraad ama shaykhu lkisaa'i shaykha kisaa'i waa shaykhii qaariga ahaa fa innahu yaquulu wuxuu leeyahay caamilu rafci lmudaaric mudaarica rafcihiisa caamilka keenayaa huwa axrufu lmudaaraca waa xurufu lmudaaracada ayuu qabaa allatii taasoo taqacu dhacaysa awalaalficli ficilka awalkiisa sheekha kisaa wuxuu leeyahay yejlisu markaan idhaha waxaan rafcinaya waa ya-da xuruuftan xuruufulmudaaracadae xuruuf anaytuda aa rafcinaysa waa la diiday sheekhaana waruda waxaa lagu radiyey aydan sidoo kale bianna jua shayi shayga juskiisu laa yacmalu fiihi kuma camal fala isla isaga uun miyaad aragtay haddaad yejlisu tidhaa yadanaa ayaa ayaa maxaanku dhahdaa rafcinaysa mudaarica war yadani mudaariciibay ka tirsantahay shaygu iskuma camal falo dhakhtarku hadduu bukoodo isma isma baadho dhakhtarkaluunbuu u tagaa kolkaa shayga juskiisu iskuma camal falo maalan culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa kaloo lagu diiday markanuu leeyahy xuruufulmudaaracada ayaa wax rafcinaysa waxa ka dhalanaya mudaaric weligiiba inuu marfuuc ahaado waayo xilliga aynu nasbinayn lan iyo an iyo aan ku darnay ee la nabraxa la yidhaahdo xuruufulmudaaraca mayna nabraxadan mansuubkaa ku jirin nuunkiisa kuma jiro dee nuunkaa wax rafcinayuu yidhi mu rafciya xilligaaba waxaa la ogaaday xuruufulmudaaracadu inayna waxba ayna keenaynin baa la ogaaday bal hadda khulaasada afarta e madhab ila eega halkan aad ay ka yar muuqani haddii yejlisu lagu yidhaa icraab ereyga yejlisu ah afar qowl baa ku jira eeg calaamatu rafcuhu waa damahan laakiin yaa rafciyey su-aasheenu waa caamilkii rafciyey mee qowlka koobaad wuxuu leey marka la icraabayo waa ficil mudaaric ficil mudaaric waa marfuuc halkaasaad qaawanidii keeni caamilkii halkaasaad keeni litajarudihi litajarudihi can اnaasibi wاljaazim yaa yaa rafciyey qaawanida uu ka qaawismay maxay an can الnaasibi wاljaazim litajarudihidaasi qowlka koobaad leeyahay qowlka labaad ee basriyiintu ay u badan yihiinna wuxuu leeyahay markaad sidaa ku icraabto eed maalan tidhaha ficil mudaaric ficil mudaaric marfuuc sow maadan odhan marfuuc waxay iyagu ku leeyihiin lixuluulihi maxala lismi war meel ismi buu dhacaye liuluulihi lixuluulihi maxal alismi meel ismi buu yaallaa mudaarica waxa rafciya meel ismi buu dhacay lixuluulihi maxal alismi qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay waa facla biyo zajaaj eh waa inaad markaad icraabaysa ficilka mudaarica tidhaa ficil mudaaric ficil mudaaric marfuuc ficil mudaaric marfuuc markaan sidaa idhaa ficil mudaaric marfuuc markaan idhaahdo waxaan odhanayaa ficil mudaaric marfuuc ficil mudaaric marfuuc sow maaha waxaan odhanaya ficil mudaaric marfuuc limushaabahatihi alsma limushaabahatihi alsma limushaabahatihi alisma ismi buu shabahay bay leeyihiin qowlka afraad ee kisaa'i oo wataana wuxuu leeyahay waxaa la odhanayaa ficil mudaaric marfuuc ficil mudaaric marfuuc marfuuc biaxrufi اlmudaaraca biaxruf almudaaraca eeg afartaasaa caamilkiiya marfuuc markii la yidhah waxa ka dambeeya ayaa caamilkiiya qowlkaasaa muctamada haddaba kan waxaa lagu diiday soo mayna odhanin waa lixuluulihi maxalal ismi meel ismi buu dhacaa mudaarica waxaa xilliga la rafcinaya meel ismi leeyahay unbu mudaaricu dhacaa soo mayna odhan carabtaa lagu arkay hadalkan iyagoolaa la arkay hallaa tafcalu marka hallaa tafcalu aad aragto hallaa tafcalu tafcaludani waa ficil mudaaric oo rafcisan ma meel ismi bay dhacday mise hallaada ficilunbaaba daba dhaca hallaada ficilunbaaba daba dhaca ismiba ma daba dhaco qoladan tidhi limushaabahati alismi baa rafcinaysa waxaa lagu diiday war mushaabahadu rafcaha ma keenina icraabka guud bay keentay icraabkii guud wuxuu u qaybsamay rafciya nasbiya jasmu rafcuhu wuxuu caamil gaaruu doonaya nasbuna caamil gaaruu doonaya jasmuna caamil gaaruu doonaya kisaayo yidhi ficilka mudaarica axrufulmudaaracada lagu lagu lagu rafciyaana waxa la yidhi axrufulmudaaracada haddii lagu rafciyo waxa ka dhalani ficilka mudaarici weligii inuu marfuuc ahaado una weligiiba mansuub noqonin waayo haddaad mansuub aan ka dhigoon imika la nabraxa sida aayadda qur-aanka oo kale la nabraxa calayhi caakifiin saw nabraxa mansuub maaha lantuma nasbinayso dee xuruufulmudaaracada rafcinaysa markuu yidhi haddaba way ku jirtaaye ha rafciso mar kaste way ku jirtaaye mar kaste way rafcinaysaa inaad tiraa baa ka dhalanaysa waana khalad caamilu rafci caamilka rafcinaya iclam waxaad ogaataa ayuha daalibu ardayow ana raafica almudaarici mudaarica ka rafcinaya fiihi waxaa ku sugan arbacatu aqwaalin afar qowl xudaaqu lkuufiy okay waynu dhammaynaan u malaynaya cashirkaa waa qaybtaa waan dhammaynay ama shaykhu lkisaa'i sheekha kisaa'ihi wuxuu yidhi fainahu yaquul wuxuu leeyahay caamilmudaarici mudaarica caamilka rafcinaya huwa axrufu mudaaraca waa xurufu mudaaracada allatii taasoo taqacu dhacaysa awala ficli ficilka awalkiisa warudda ayadan waxaa lagu radiyey biana jua shayi shayga juskiisu laa yacmalu fiihi iskuma camal falo nadama waxaa nadmiyey haadihi lawjuha wejiyadan ashaykh muxamed asamaraani likii yuxfada si loo xifdiyo faqaala wuxuuna yidhi waraaficu lqabiiri kownuhu carii من ناصب وجازم وقد يرى قائله الفراء مع خشنا واختاره ابن مالك ومنعنا قيل حلوله محل الاسم في زيد يفي في العهد موضعا وفي للبسريين وهذا يبطل بمثل ما أرى الذي يمتثل وقيل النفس شبه للاسم ذا مقال ثعلب وزجاج كذا ورد ذا بأنه تسبب بشبه اسم فلذاك أعرب والرابع المنسوب للكساء رافعه الأحرف هذا الناء إذ لم نجد من علماء ناقلا من كون جزء الشيء فيه عاملا لكن ذا الخلاف لا يزيد علما فالاستقصاء لا يفيد afarta gabaygan sagaalka beyda waxaa lagu lagu nadminayaa caamilka rafcinaya mudaarica waraaficuaabiri ereygan aabira mudaaricba u dhigmaa oo aabirku afcarabiga laba macnuu ku yimaadaayo aabir marna waxa tegey baa loo yaqaanaa sida maadiga oo kale marna aabirka waxa soo socda baa la sida mudaarica oo kale hadda mudaaric baa looga jeeda waraaficuaabiri mudaarica ka rafcinayaa kownuhu ahaantiisa weeyaan cariyan mid ka qaawanu noqdo min naasibin naasib iyo wajaazimin jaazim waa qowlkii muctabadkaha waqad yuraa waxaa lagu ogaanayaa qaa'iluhu qaa'ilkiisa alfaraau fare oo maca akfashina akfashkeenii la socda wakhtaarahu waxaa doortay ibnu maalikin ina maaligiyo wamancana cidda cinaayootay qiila waxaa la yidhi waa basriintu siday u badnaayeen xuluuluhu degiddiisa wey maxalal ismi meel ismi uu degay fii qawlika hadalkaaga dhexdiisa zaydun zaydyafi wuu oofinayaa fi lcahdi ballanta mawdica wafiyun wafiyun meeshiisii buu degay zaydun waa mubtada yafiina waa mudaaric yafiidan mudaarici khabar bay dhacday khabarkana asalkiisu mufrad buu ahaa zaydun wafiyun bay ahayd ballantuu oofiya wafiyun bay yafidii degtay meesheedii lilbasriyiin buuna hadalkaasi u sugnaaday wahaadaakani yabdulu wuxuu ku burayaa bimili qowlika hadalkaagoo kale maa araa ma arko aladii kii yemtailu dirmayey kii isdirayey ma arko yemtailu waa ficil mudaaric meel ismina ma dhicin oo silada asalkeegu inuu ficil noqdo ayuuba ahaaba iminka aladii waa ismi mawsuul siladiisuna waa yemtail asalkeegu ficil buuba ahaaba waqiila waxaa la yidhi waa aclab iyo zajaaji nafsu shabahin shabaha naftiisa lilismi ismi uu shabaho ayaa rafcinaysa daakani maqaalu aclabin aclab hadalkiisii weeye wazajaajun zajaaj ninkada kaasoo kale weeye warudda waxaa lagu radiyey biannahu isagu tasababa wuxuu sababaystay bishibhi ismin ismi shabihidii falidaalika kaasi ucriba waa ka loo icraabay icraabka ayuu keenay shabahulismigu iyo rafcaha ma keenayo waraabicuka afraad almansuubu ee loo nisbaynayo lilkisaa'i sheekha kisaa'iga ah raaficuhu ka rafcinaya alaxrufu waa xuruufta buu yidhi xuruufulmudaaracada haadaakanina naain aad buu u fog yahay alla fogaa buu yidhi qowlkani id lam najid maanaan helin min culamaaa culimada naaqilan in soo naqliya min kowri juzi shayi shayga juskiisoo ahaada fiihi dhexdiisa caamilan mid camal falaya laakin hada khilaafa khilaafkani laa yaziidu cilman cilmi badan ma keenayo khilaafkanood fahantaa cilmi badan ma keenayo falistiqsaau in gungaadh lagu sameeyaa laa yufiidu faa'iido badan ma eeg ficilka mudaaric waa marfuuce aayar qowlka muctamedkaa un qaado oo saddexda qowle kale waxba waa nisyan mansiyan baa laga dhigay atadriib lwal layliska koobaad xadid waxaa taxdiid ku samaysaa alficl almudaarica ficilka mudaaric wabadysa calaamata rafcihi calaamatu rafcihiisa iyo wa caamila rafci fii yaati naxnu inagu nabiicu waxaan iibinaynaa asayaarata gaadhiga yashtarii wuxuu iibsanayaa caliyun cali almasracata beerta yadrusu xusaynun xusayn wuxuu dhiganayaa adibba dhakhtarnimada nadhabu waxaan tegaynaa ila alcamali shaqada bisayaarati gaadhiya hal tuxibu ma jeceshahay asafara inaad u safarto ilaa makata maka nacam haa uxibu waan jecelahay an usaafira ilaa maka maka inaan u safro sa ashraxu waan sharxi doonaa addarsa dersiga in sha allahu tacaala atadriib ahaani layska labaad acid waxaad ku soo celisaa kitaabat aljumali jumlooyinka inaad dib u qorto ataaliya ee soo socda bacda jacli afcaaliha intii ficiladooda laga dhigay mudaarican waa wada maadiya mudaaricu bedelo dib u qor hal taraka abuuka aabbahaa ma iska daaye alcitaaba canaantii war aabbahaa canaantii badnayd ma iska daaye saafartu lyowma maanta waxaan u safray ilaa gebilay ayaan u safray axaba almuminu muminku wuxuu jecel yahay alikhlaasa daacadnimada iyo ikhlaaska tarakad way iskaga guriga tanaawala wuu qaatay almariidu ka xanuunsanayaa addawaa addawada atadriib ahaali layliska saddexaad iftatix ku furfuro kula ficlin ficil kaste oo mimaa yaati biaxrufi mudaaraca xurufumudaaracada kulihaa dhammaantood waaxidan tilwa waaxidin mid mid uma dachu dhig fii jumlatin mufiida jumla mufiida wasala waxaa lagaa rabaa inaad mudaaricadii afar jeer aad mudaaricayso itajahana sidaasoo kale incadafa sidaasoo kale wajada sidaasoo kale jelasana sidaasoo kale atadriib araabic layliska afraad taati waxaad keentaa maayelika soo socda ficlan mudaarican ficil mudaaricoo muctalan bilwaawi wow ku buka ficlan mudaarican ficil mudaaricoo muctala alaakhiri bilyaai ya ku buka ficlan mudaarican ficil mudaaricoo muctala alaakhiri bilalifi alif ku buka ficlan mudaarican ficil mudaaricoo saxiix alaakhiri saxiixu laakhira ficlan mudaarican ficil mudaaricoo min alamhilati alkhamsati amhilatu lkhamsihiya atadriib alkhaamis layliska shanaad cayin waxaad noo cayintaa alficla almudaarica ficilka mudaaric wabayin waxaanad caddaysaa nawcahu noociisa fii maa yelika soo socda anju waxaan ka badbaadayaa min alqaraqi inaan qarqoomo tadiicu waxaa dayacmaysa alcasaa ushii laa yanaalunii ima soo gaadhaya adan wax dhibihi amnacu waxaan manciyayaa aladaa dhibka can asdiqaa'i saaxiibaday sa antasir waan guulaysani cala alciddaa cadow waan ka guulaysan yascubu waxa adag asafaru in la safro fi saxaara lamadegaanka tabluqu ayaaraatu diyaaraduhu waxay gaadhaan almakaan alqaasiya meel aad u fog fii waqtin qasiirin xilli gaaban yuxibu labu aabbuhu wuxuu jecel yahay alwalada ilmaha yar ilaa mataa ilaa goorma ayay tabqaa baaqi ahaan almasaabiixu laydhadhku muuqadatan kuwa la shidayo yaqra'u caliyun cali baa akhriyaya alkitaaba kitaabka qaala umayata bnu abisaltin wuxuu yidhi adkuru حاجتي am qad kafaanii xayaauka in nashiimataka alxayaau adkuru miyaaamiyaan sheegtaa xaajatii baahidayda miyaan sheegtaa am qad kafaanii mise waxa igu filaaday xayaauka xishoodkaaga ayaa igu filaaday in nashiimataka dhaqankaaguba alxayaau waa xishoode atadriib asaadis layliska lixaad udkur waxaad sheegtaa calaamata icraab haadihi alafcaal almudaarica ficiladan mudaaric calaamatulicraabkooga alcaamilaani labada shaqaale yashtaqilaani way shaqaynayaan tajtahidiina waa dadaalaysaa calaa tacalumi darsi cashirka barashadiisa haaulaai kuwani yatuuna salaata salaaday imanayaan wahum kusaala iyagoo wahsanaya udiicu min alcumri maa fii yadii udiicu waa gabay qayb ka mida udiicu waxaan dayacaa min alcumri cumrigayga maa fii yadii intii gacanta aan ku hayay uxibu waxaan jecelahay an udiica waalidaya labadayda waalidin aan adeeco yahdi laahu allah hanuuninaya man yashaau ciduu doono annahru webigu yejri wuu qulqulayaa yafiidu waxaa burqanaya annahru webigii ama fatahaya nansuru lxaqa xaqa waynu u hiilini walow kaana ahluhu dadkiisu haba ahaada daciifan kuwa taag darane atadriib saabic layliska toddobaad istakrij waxaad la soo baxdaa min anasri naska maayeli ka soo socda hargeysa hargeysi madiinatun waa magaalo jamiilatun qurux badan jiddan aad tushaabihu waxay shabahdaa kaiiran wax fara badan oo min muduni lcaalami caalamka magaalooyinkiisa ah fii xusnihaa xagga quruxda wa jamaaliha iyo quruxda dhalaalka wa rawnaqiha iyo iftiinka wayaziidu waa kordhaya jamaaluhaa quruxdeedu can aqlab اlmuduni magaalooyinka badankood alafriqiyati ee afrikaanka ah wayakturu way badanayaan sukaanuhaa dadka degani fi layaami alakhiira maalmahan dambe ziyaadatan badasho haa'iratan aad u badan wa fiiha magaalada waxaa ku yaalla masaajidu masaajid caaliyatun aaday u dhaarindheer yihiin qibaabuhaa qubadaheegu wa shawaaricu wadooyin cadiidatun aad u tiro badan wa mayaadiinu garoonno fasiixatun aad u balballaadhan wa xadaa'iqu beero hannaa'atun aad u qurux badan wa qusuurun dabaqyo shaamikhaatun aad u dhaadheer yabniiha waxaa dhisaya dabaqyadaa almukhlisuuna dad daacada ayaa bikadihim dhididkooga ka dhisaya wa fii kulli sayfin xagaa kastana yansaxu ilayha waxaa usoo xagaabaxa asiyaaxu dalxiisayaal almusiruuna maalqabeenna ah ayaa min alaqdaari jiwooyinka ka yimaada alqaarisi uu qabow yahay barduha qabowgeegu fa yuqiimuuna way degaan maa shaau intay doonaan yatanacamuuna iyagoo ku raaxaysanaya fii hawaa'iha hawadeedii asaafi saafiga ahayd iyo wa jawiha jawigeegii addaafi'i diiranaa haati waxaad keentaa maa yeli ka soo socda keen arbacata afcaalin afar ficil mudaaricatin oo wada mudaarica saxiixati alaakhir oo wada saxiixulaakhira ficlayni laba ficil mudaaricayni mudaarica oo min afcaali ficlan mudaarican ficil mudaaric oo muctalan bilyaai ya in sha allahu tacaala cashirkeenii barta ayuu inoogu joogaya wallahu tacaala aclaa wa aclam